أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه أن يذكر ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أما bعd waxaan soo haynaa tafsiirkii qur'aanka waxaan ku dhex jirnay tafsiiru suurati albaqara casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo toban iyo afaraad ee suuradda ka mid ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi waman yaa adlamu ka dulmi badan ay laa axadda adlamu laa axadda adlama minhu axad ka dulmi badan ma jiree minman yaa ka dulmi badan manaca diiday masaajid allaahi ilaahay masaajidiisa an yudkara in la xuso ismuhum alla magaciisa in la xuso fiihaa masaajidda dhexdeeda lagu xuso diiday oo u diiday masaajidda wasacaa shaqeeyey oo dadaalay socday fii kharaabihaa masaajidda baabi-inteeda iyo kharaabinteeda u socday ulaa'ika kuwaadaas maa kaana lahum uma ahaanin oo ma mudna an yadkhuluu inay galaan haa masaajiddii inay galaan ilaa khaa'ifiina xaal ay yihiin kuwii cabsanaya ma ahani lahum waxay leeyihiin fi dunyaa adduunyada dhexdeeda khizyun dulli walahum waxay leeyihiin fi laakhirati aakhirada dhexdeedana cadaabun cadaab cadaabka oo cadiimun weynin badan aayaddan aayaddii ka horreysay iyo aayaddan calaaqada ka dhexaysa waxay tahay markii uu rabbi ka soo hadlay yahuudda iyo nasaarada buqdiga iyo ay isu qabaan oo midba midda kale xaqeeda inay inkirto oo aynan waxba u reebin oo ay aada ugu xeel dheeraato markuu rabbi ka sheegay ayagoo haddana kutubtii akrinaya oo cilmi leh xaalkooda buqdiga meeshaa inuu gaaray markuu rabbi tilmaamay subxaanahu wa tacaala ayuu aayaddani wuxuu kaga hadlayaa rabbi buqdigaas qaarkiis meesha uu gaarsiiyey waman yaa adlamu ka dulmi badan istifhaam ayuu u muuqdaa laakiin macnaahu nafyu waay waa nafyi baa ku jiro istifhaamku macnihiisu markuu nafyi noqdana khabar maxdi a ah bay jumladu noqonaysaa macnuhuna waxay tahay waman adlamu yaa ka dulmi badan miman manaca masaajid allahi ay laa axada adlama minhu qofka dulmi badan ma jiro hadda istifhaamka muraad ma aha oo ma loo muraadaayo istifhaamka ma loo muraadaayo ee waxaa weeyaan khabar ahaanta ayaa macnaha dhabtaa uu yahay marka wuxuu leeyahay ilaahay subxaanahu waman yaa adlamu ka dulmi badan miman yaa ka dulmi badan ay laa axada adlama minhu wax ka dulmi badan maba jiraane ayb mankaa oo manaca manciyey ama diiday masaajid allaahi ilaahay masaajidiisa u diiday an yudkara in la xuso ismuhu alla magaciisa in la xuso fiihaa masaajidda dhexdeeda lagu xuso marka masaajid allaahidan bay mufasiriintu saddex tafsiir laba tafsiir bay u qaadaan masjidka waxaa loo jeedaa bay leeyihiin marka sababu nuzuulka laga hadlaayo masjid ulaqsa beyt almaqdis baa loo jeedaa albeyt اlmuqadas ee shaam ku yaallo yaa masaajidan markaa in ilaahay magaciisa lagu xusa la diiday oo qoladan lagu eedeynayo masaajidka ay diideen in alle magaciisa lagu xuso masjidulaqsa ayuu ahaa tafsiir kalena wuxuu leeyahay masjidulxaraamkaaba loo jeedaa warkuna wuxuu ku socdaa mushrikiinta waayo mushrikiintii nebiga asxaabtiisay u diideen masjidulxaraamka in ilaahay keliya lagu caabudo labadaasaa marka meesha yaa tafsiir baa isdhinac socda marka waxayna isku dhinac socdaan marka laga hadlaayo sababu nusuulka amaa xagga cumuumka masaajid oo dhan waa soo gelaysaa alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab haddii marka la yidhaha masjidulaqsaa yaa waaye masjidul aqsaa dadka diiday in ilaahay magaciisa lagu xuso awalan wax yar waxaan ka sheekeynaynaa masjidul aqsaa taariikhdiisa iyo sida loo kharaabiyey ayaan wax yar ka sheekeynaynaa si markaas aan u ogaano cidda alla oo aayaddan uga hadlaayo awalan masjidul aqsaa si buuxdo oo dhammaystiran qurux badanna waxaa u dhisay nebiyullaahi sulaymaan calayhi salaam markii nebiyullaahi sulaymaan ou dhisay ee uu si fiican u dhisay ayaa muddo dheer ka bacdi waxaa baabi'iyey oo kharaabiyey bukhtanasar nin la dhihi jiray oo meliku aashuur ahaa aashuuriyiintu waa dad ciraaq ku nool waayo hadda lafteeda waa jiraan aashuuriyiinaa la yidhaahdaa ee dadkaa ayuu boqor u ahaa dhulkan baabil iyo meelahaas ayuuna ka yimid ayuu kaga yimid shaam isagaa marka saddex jeer ayuu kusoo laabtay oo kharaabiyey markii koowaad waxay ahayd lix boqol iyo lixdii ciise ka hor yacnii qabla miilaadi ciisa lix boqol iyo lix sano markii taariikhdu ay ahayd ayuu kharaabiyey dadkii marka reer bani israa'iil shacabkoodana waa qafaalay ile iyagaa meesha markaas joogay maxaabiisow ka dhigtay oo waa kaxaystay markii labaadna waxay ahayd lix boqol iyo afar iyo tobankii qabla miilaadi ciisaa markaasna boqoradooda wax ka mida ah ayuu gacanta ku dhigay ou qafaalay uu qafaashay markii saddexaadna waxay ahayd lix boqol iyo labaatan iyo afartii markaas lix boqol iyo labaatan iyo afar sanadku uu ahaa qabla miilaadi ciisaa masaajidka ayuu gubay magaaladoo dhanna waa gubay qudus oo dhanna waa gubay saddexdaas jeer buu marka ninkaa bukhtanasar uu aada u baabi'iyey mufasiriinta qaara ah marka waxay dhahaan bukhtanasar marka uu masaajidka sidaa u gelayo nasaarada oo yahuudda neceb ayaa kaalmay jirtay nasaarada oo iyagu markaa buqdi ay yahuudda u qabaan darteed ayay bukhtanasar oo masaajiddii baabi-inayay garab istaageen laakiin tafsiirkaas fiihi nadar sababtoo ah nasaara maba jirinba waqtigaas lix boqol iyo lix sano ciise ka horaa laga hadlaa marka wax nasaaraa ma jirin ishkaal qaa'ima waaye sida looga baxsadana ay adag tahay waayo taariikhdii hadday sidaas tahay waa saas haddana wuxuu soo maray masjidul aqsa taariikh kale oo la kharaabiyey titaliis arrumi nin la yidhaahdo ayaa markii qabla miilaadi ciisa toddobaatan iyo sagaal sano ka hor <coughs> ciise markuu soo dhowaaday soo bixintiisu ay soo dhawaatay oo toddobaatan iyo sagaal sano ka hor ayuu masaajidka kharaabiyey ee kutubtii towreed ee taalayna waa gubay ee bayt almaqdisna wuxuu uga tegay baaba iyo kharaab meeshaas marka toddobaatan iyo sagaal qabla miilaadi ciisa bay ahayd ninkaasna roman oo ahaa roman ayuu ahaa roman marka isagoo rumani ah ayaa haddana nasaaradii markaas maba aynan jirin <clears throat> ilaa markii dambe waxaa yimid qustantiin ama gaaladuna ay constantine ay dhahaan ayaa yimid hooyadiis hiilaana ayaa nasraaniyad noqotay waqti dheer ka bacdi ninkaa markuu yimid waa waqtigii nasraaniyada hooyadiisaa waxay ku qanacday marka diinta kirishtanka qudus ayay aaday iyadoo raadinayso sida ay ku andacoonayaan nasaaradu alwaaxii markii ciise nabiyullaahi ciisa la dilay lagu xiray nabigu llaahi ciisa lama dilin laakiin ayaga caqiidadoodaan ka warramaynaa annaga alwaaxi marka lagu salbiyey oo lagu xiray iyadoo raadinayso ayay qudus xaggaa ay iyo qudus ay aaday waxaa loo sheegay marka alwaaxaasi markii kor la yeelay nabiyullaahi ciisa in alwaaxii le iyaga waxay qabaan waa la dilay waa la soo bixiyey koraa la geeyey markaas alwaaxii dhulkaa looga tegey waxaana la kork alwaaxa korkiisa la yeelay wa ulqiya calayha alqumaamaatu walqaaduuraat qashinqub iyo wasakh ayaa laga buuxiyey marka alwaaxii way soo bixisay marka markii sidaa loo sheegay meeshaasna waxay ka dhistay qumaamada iyo marka <clears throat> iyo qashinqubka ahayd kaniisaday ka dhistay weyn waxaana lagu magacaabaa kiniisadaas kaniisatu lqumaama waana macruufo waa la yaqaanaa kaanahaa marka waxay uga dhistay calaa qabrihi nabiyullaahi ciise qabrigiisay ka dhigeen iyada marka waa sida ay la tahay nasaaraduna ay qabaan waayeen ee markay sidaas samaysay oo alwaaxii intay soo bixisay meeshii kiniisad ka dhigtay ayay masjidul aqsaa baabi'isay marka waa kharaabisay waxayna amartay wa amarat biarxi zabli waalqumaamaat qashinkaa laga buuxiyey waxaa la ysdhihi karaa sababta keenaysa waa maxay inay nabiyullaahi ciisaana anan ay jeceshahay baytalmaqdisna ay sidaa u gelayso waayo yahuuday ku xumayneen nacayb yahuud ay u qabto waayo yahuudda iyagaa nabiyullaahi ciisa in la dilo ayay isku dayeen ayaga laftooda yahuudda oo waa kuwii ninkii boqorka ahaa ka dhaadhiciyey nin dadka fasaadinaya qudus joogo ee kaalay dadka ka qabo oo dilkiisa marka ka shaqeeyeen laakiin ilaahay waa ka kor yeelay subxaanahu watacaala marka iyadii masjidkii marka in la kharaabiyo oo qashin iyo wasaq iyo qumaamaad laga buuxiyo ayay amartay ilaa sakrada meeshaan hadda toomka ah ee yacnii aad ah yacnii aada mooday qubadda ilaa qubaddan sakrada qashinka uu ka buuxsamay oo la arki waayey sidaasay culimadu ay leeyihiin booskeedana waa qarsoomay iyadoo marka ugu abaalgudayso wixii lagu sameeyey qorigaas ciise ayaa lagu xiray ay iyagu qabaan iyadoo taa kaga abaalgudayso oo uga gudayso arrinku marka sidaasuu iska ahaa ilaa islaamkii uu yimid waqtigii cumar oo baytalmaqdis marka cumar muslimiinta marka lagu wareejiyey oo ay markaa gacanta ku dhigeen markaas ayaa cumar radia allahu canhu wuxuu amray in qashinka laga xaaqo sakhradii iyaa la arkay kadibna markaa <coughs> sidaasuu muslimiinta uu gacanta ugu galay almasjid alaqsaa wayna karaameeyeen muslimiinta wixii masjid ou mudnaa ayay marka yacni ku oogeen ilaahay in marka aan loogu shirki falin oo tawxiidka lagu oogo markii dambena waliid ibnu cabdilmelik ayaa aada usii dhisay dowla alamawiya dowladdii umawiyiinta aduu sidaasay ahayd ilaa khilaafadu ay daciiftay shantii boqol meelahaas markay ahayd hijiriyada nasaaradii baa kusoo duushay mar kale way qabsadeen sanado badanayna markaa haysteen waqtigaas ay nasaaradu eh, xuduudaha shaam iyo meelihii dhufaysyada ahaa iyo masjidul aqsaa bay gacanta ku dhigeen wayna ihaaneeyeen masaajidkii mar kale eh, iyaga ayaa marka muddo haystay sababtuna culimmada waxay yidhaahdeen waxay ahayd ayaamu dowla alcubaydiya waa markii masar iyo maqrib bilaadi lmaqrib ay xukumaayeen nimankii faatimiyiinta ee shiicada ahaa markay xukumaayeen bay ahayd oo islaamnimadana korka ka sheega jiray ee baatinkana majuusiyiinta ka ahaa waqtigoodii bay nasaaradu dhulkaas gacanta ku dhigtay oo ay qabsatay muddow sidaas ahaa ilaa dowla alayuubiya salaaxuddiin alayuubi masar oo cubaydiyiintii ka qaaday oo cubaydiyiintii dowladdoodii ay dhacday oo masar iyo shaamba markaa ayuubiyiintii ay dowlad dowlal ayuubiya ay ka dhalatay markaas ayuu salaaxuddiin wuxuu ku duulay qudus nasaaradii buu ka saaray masaajidkii dib ayaa haddana markaa loo camiray oo u camiray kiniisaddii ay meesha ka dhiseenna sakhrada iyaga kiniisaday markaas ka dhisteen kiniisaddiina waa dumiyey salaaxuddiin raximahu llahu tacaalaa sidaas ayay ahayd in muddo dheer sidaasay soo ahayd waqtigan maanta aan joognana <clears throat> wakhtiyadii markaa eh, nimankan marka yahuudda iyo nasaaradii ayaa waxay muujiyeen isu tag markaa ayaa yahuuddii kala firiirsanayd in dal loo sameeyaa lagu fakeray waa tii belfor iyo cahdi belfor meesha markii hore lagu soo dejiyey kadibna lixdan iyo toddobadii ayay qudus marka barigeeda iyo dhulkaas qabsadeen oo masjidul aqsaana uu ku yaallo uu ka mid yahay ilaa maantana marka sidaas ayay najaasta ugu haayaan iyo qashinka iyo xumaanta iyo gaalnimada waayo masaajidda wax uga daran shirki iyo gaalnima ma jiro dadkana waa ka celiyaan inay ku cibaadaystaan waa ku laayaan dadka siyaalo badan bayna ugu dullaysteen muslimiinta eewaxaana waxay un ka dhasheen hoggaan xumada muslimiinta oo iyo shacabkii muslimiinta laftooda oo diintoodii jaahil intay ka noqdeen ka fogaadeen wax marka ilaahay ka caraysiiyana marka ay ku kacayaan taas markay dhacday baa lagu imtixaanay marka yahuudda waqtiyadan dhow iyo sanadkan aan ku jirnana waa arkaysaan marka in caasimad yahuudi looga dhigaayo oo la leeyahay caasimatulyahuud qudus ayaa noqonaysa la leeyahay taariikhdaas baa marka kharaabka xaaladahaas uu soo maray aayaddu marka haddii masjidka laga dhigo masaajid allahi masjidul aqsa laga wado kharaabintiisu marka iyo in ilaahay magaciisa laga xuso in la diido nimankaasus ayaa sabab ayaa ayaa iyo gacantooda uu ku kharaabay bukhtanasar iyo romaankii iyo iyo iyo markii dambe yacni nasaaradii iyo yahuudda oo maanta kharaabinaysa iyadana intaas ayuu soo maray marka ayib taas marka iyada waa mas'alo marka an yudkara fiiha smuhu manacda mafcuulkeeda labaad waaye waman adlamu miman manaca yaa ka dulmi badan ay laa axad adlama minhu miman yaa ka dulmi badan manaca u diiday masaajid allaahi ilaahay masaajidiisa an yudkara u diiday in lagu xuso fiiha masaajida dhexdeeda ismuhu ismullaahi ilaahay magaciisa in lagu xuso u diiday wasacaa socday oo dadaalay oo orday fii kharaabihaa kharaabkeeda baabba eeda masaajidda baabba eedana ku orday tafsiirka labaad marka haddii masjidulxaraamka laga dhigo quraysh waayo marka waxa laga hadlaayo masjidulxaraamkiina way kharaabiyeen shirki bay ku kharaabiyeen cidday doonaan inay u diidaan oo nebigii iyo asxaabtiisao cid uga habboon aynan jirin ayay ka celi jireen markii dambena ilaahay waa ka guuleeyey nebigiisuu guuleeyey ka markaana maka gacantooda waa ka baxday iyaga waay marka waxaa laga hadlaya tafsiirka labaad sida sidaas weeyaan sababu nusuulka amaa cumuumka xaggiisa iyo masaajida oo dhan marka waa camimaysaa aayaddana waxaa soo gelayay culummadu yidhaahdeen qof allaale qofkii masaajidda baaba-eeda u saciyo in ilaahay lagu xusana diido wasacaa fii qaraabihaa ibnu axuu leeyahay abu xayaan imaa xaqiiqatan masaajidda kharaabinteedu xaqiiqa iyo majaaz labadaba waa leedahay xaqiiqadu waxay tahay ka takhriibi beyt lmaqdis oo kale sida loo qar hadda aan ka sheekaynayni ama ow majaazan inay tahay oo binqiaaci dikri fiiha masaajidda in ilaahay lagu caabudo in laga gooyo waa iska dhisan tahay waa la qurxinayaa laakiin in lagu cibaadeysto lama ogola waa kharaabin <coughs> ayb isla markaana marka dadka usoo qasdaayo in laga celiyo haddii laga celiyo eh, kharaabintu marka waxay noqonee eh, wamanca qaasidiiha dadka usoo qasdaya in laga celiyo minha masaajidii laga reebo maxaa yeelay ina dalika ya-uulu bihaa ila alkharaab baabi-in unbay u dhammaanaysaa marka mancintii marka iyo ka celinta masaajidda in lagu cibaadeysto dadka laga celiya kharaabkeedaa laga cabiray marka sida in lagu cibaadaystaba ay u tahay camiraad ay u tahay inamaa yacmuru masaajid allahi man aamana billahi ilaa aakhiri ilaaya marka haddii cibaadadeedana dadka laga celiyo haddii la dumiyo labaduba waa kharaabin ko ibnu caiya isaga tafsiirka wuxuu ku yidhi wahadihi alaayatu aayaddan tatanaawalu waxay gaaraysaa oo ay taabanaysaa kula man manaca masji kula man manaca masjidan an yudkara fiiha smuhu ilaa yowmi alqiyaamati qof allaale ilaa maalinta qiyaamaha masaajidka u diido in ilaahay lagu xuso ow kharaba madiinata islaamin ama magaalo dad muslimiina deggan yihiin oo magaalo islaam ah qofkii kharaabiyo oo dadka ka qixiyo wuu soo gela iyadana liannahaa masaajidu magaalada ay muslimiintu degan yihiin kulligeed masaajid waaye wain lam takun mawquufatan yaanba dhul la waqfayba yaynan ahaanine waayo jucilat liya alardu masjidan dhulka muslimba uu ku nool yahay waxay u suubataa in ilaahay lagu caabudo haddii marka magaalooyinka la gubo oo la kala xirxiro oo dadka lagu rafaadiyo oo dadku inay ka qaxaan lagu qasbo qofkaasi aayaddan waa soo gelaa buu leeyahay ibnu catiya fii tafsiirihi almuxararu lwajiiz ayb waxaan soo gelaynin marka haddii masaajidda la xiro maalan laakiin sababka loo xiraayo ay tahay siyaano iyo ilaalin maalan habeenkii waa la xiraa masaajidda dadka musaafiriinta oo kale haddii la yidhaha masaajidkan lama seexanayo jiif looma ogola haddii la dhaho <coughs> duruuf jirta darteed loo diido amase yacni waktiga jamaacada marka la tukado haddii dad ilaalinaa iyo aynan jirin masaajidka in la xiro ma soo gelaysa aayaddan sidaasna waxaa yidhi eh, saaxibu taxriir watanwiir ibnu cashuur culimada qaarkood ibnu carafa iyouna ka sheegay oo haddii masaajidka loo danaynaayo in uu dhibaatoodana laga cabsanayo darteed haddii loo xiro waqtiyaalka qaar ma ahan waman adlamu miman manaca in loo soo deliishado waxaas marka ma ahan daliil saxa ma noqonayso ulaa'ika kuwaadaas maa kaana lahum lahumtaan marka laamka ku jiro istixqaaq in lagu macneeyo haddii istixqaaq lagu macneeyo macnuhu sidaanuu noqonaa marka ulaaika kuwaadaas maa kaana lahum ma mudna waay uma ahaanin bimacnaa ma mudna an yadkhuluu inay galaan haa masaajidda inay galaan kuwa sidaa masaajidda u kharaabiyey ma mudna inay masaajiddu soo ay galaan ilaa khaa'ifiina xaal ay cabsanayaan kuwa cabsanaya yihiin ma ahanin oo ilaahay fii cilmillaahi dadka masaajid saas u galo yacnii ilaahay wuxuu korkooda ku qadaraa ama dhacdaba sida sunnada kowniga ay tahay masaajidda iyagoo baqaayo unbay soo galayaan leanna waxay galeen ay ogyihiin walidaalika nasaaradii jizyo iyo dulli ayaa ku dhacay bayt almaqdis inay galaan muslimiintu markay xoogga lahaayeen ilaa iyagoo dulaysan unbaa oo cabsanaayo unbay sariqo iyo si iyadoon loo jeedin iyay ku geli jireen marka lahumta markaan laamka istixqaaq ka macnayno saas waay waxaa kaloo bannaan laamka in laga dhiga macna liyaaqa marka macnuhu wuxuu noqonayaa maa kaana lahum uma ahaanin yani uma yani ma u qalanto waay an yadkhuluuhaa inay galaan uma qalmaan oo ma ahayn inay yacni galaan ilaa khaa'ifiina iyagoo ilaahay ka cabsanaayo maahan oo waxay ahayd masaajidda markay galayaan sida u qalanto ayagoo baqaayo ilaahay ka cabsanaayo inay masaajiddii soo galaan labadaa tafsiir baa meeshaanna ku jirta marka istixqaaq in laga macneeyo iyo liyaaqa marka liyaaqada laga macnaynayo ay maa kaanat taliiqu lahum ma aynan u habboonayn an yadkhuluuhaa masaajiddii inay galaan ilaa khaa'ifiina iyagoo ilaahay ka baqaya maahan saasay ahayd maahan marka masaajidda iyaga oo qaraabinayo ordaayo inay sidaa ku galaan maynan ahayn labadaa macnaana meeshaas marka ku jiro lahum waxay leeyihiin kuwa sidaa xaalkooda uu yahay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda khisyun dulli ayaa adduunka dhexdiisa ugu sugan walahum waxay leeyihiin fi l aakhirati aakhirada dhexdeedana cadaabun cadaab cadaabka oo cadiimun weynin badan innaga marka aayaddan maxaan ka kororsanaynaa marka duruusta iyo cibarka aayaddan ku jira maxay tahay <coughs> duruus badanaa ku jirto kan ugu horeeyaa wuxuu yahay buqdiga qolo loo qabo ama dad loo qabo haddii uu kugu xambaaro inaad shacaa'irtii iyo waxyaabihii muqadasaadkii islaamka inaad burburiso ood cadow ku hogaamiso maahan inay buqdi iyo nacayb aad dad u qabto inay ku gaarsiiso waa darsiga koowaad waayo nasaarada nacayb ay yahuud u qabaan darteeday masaajidda saas qashinqub uga dhigeen masjidul aqsa oo saddexda masjid ka mid ah waaweyn innaga lafteenna marka darsigaas waa noo yaalla sababtoo ah qaarkeen dadka markaad fiiriso yacnii qabyaaladda diineed yacnii midda la diimeeyaan ka wadaa kooxaysiga ah kooxa diimeedyada say isu necab yihiin markaad fiiriso qaarkood waxay gaarayaan kuwa kale masaajidooda xataa in la baabi'iyo oo cadow lagu soo hogaamiyo oo la kharaabiyo waxba uma arkaan bal waxay leeyihiin awalba masaajidkan maxaa lagu haayay qaaraa masaajidda kaniisad ku tilmaamaya kaniisad ayb oo dhahaya koo xiblaayo wax aan ku heshii karna male annaga masaajidooduna masaajid saxa ma ahan sidaa darteed marka haddii cadow ku kaadkaadiyo iyo haddii uu cadowga ku saxaroodo wax dhiba uma arkaan qaarna waaba xirxiran yihiinba nacam oo masaajidda qaarkood yacnii wax aan xurmaba maba lehba sababta waa maxay liajli darteed yacnii nacayb ay qolo u qabaan darteed waayo waxaas marka mar barnaamijkan u galaan lahum fi dunyaa khizyun baa adduunyada un laga helaa waxaas qolo aada nacab tahay ma ahan inaad masaajid iyo meel muqadasaad inaad u baabi'iso ma ahan dhul ilaahay dartii loo waqfay ayb haddaad waxaan waa xun yihiin aa leedahay adiga waxa saxan ku sameey ayb qabyaalada kale iyadana marka casabiyadda ku jirtana soomaalidu waa gaarsiisaa mararka qaar inay magaalooyinka iska qixiyaan oy israfaadiyaan oo ay cadow isku soo hogaansadaanna waa aragnay iyadana intay acdaa-doodii isu soo hoggaansadaan inay markaa yacni isku baabi'iyaan iyadana acdaadii marka la keeno marka maxay samaynaysaa dhulkii bay ku rafaneen waa middaa ibnu cadiya uu ka hadlaayo qiil male marka waxyaabahaas oo kale darsiga labaad waxay tahay ka qaadanayno ee dadka diinta garanayo diinta akhrinaayo iyagoo kitaabka ilaahay haddana yaqaano wathaniyiin ama gaalo inay garab ku siiyaan diin baabi-in dhibaatada ay leedahay iyadana haddaad gaalkiio isaga diintii baabi-inaya adiga aada garab ku siiso liajli daa'ifadaasoo marka hore xaaqaa darteed wax fiican ma aha innaga marka qabaaixdaasi waa ku dhacnay oo midii xabashadaan u dambe yaaba dhoweydba oon dheerayn toban iyo dhowr sano koo iyo toban sano iyo meelaha de masaajidii iyo dhulkii sidau u baaba'sanay qofkii da joogay waa garan karaa waana yaqaanaan ayb waxaasna dad uun soomaali sheeganayo oo ummadda wax ka rabay unbaa ilal aanana daba ordaayo kuna socdo watanan ayb taas marka haddii aayaddan kuwaa aynan soo gelaynin wax soo gelaaya ma laha ayb tan saddexaad waxa ay tahay yahuudda iyo nasaaraduna labada qolaba waa ku dhaceen waxaas oo kale nasaarada haddaanba ka sheekaynay yahuuddana nebiga sala allahu calayhi wasalam oo ay nebinimadiisa yaqaanaan iyo mushrikii quraysh labadan ayaa dariiqadooda fiicantaha markii la yidhi maxay dhaheen mushrikiintaa fiican ay dhaheen haa ulaa'i ahdaa min aladiina aamanuu sabiila inuu markaa yacni mushrik dariiqadiis fadilo oo nebi dariiqadii uu ka fadilo isagoo og maxaa ku keenayna taas marka iska ilaali adiga lafta innaga lafteenna dad waxaa jiro marka laga hadlaayo gaalada iyo muslimka muslim gaaladaa fiican ay kuleeyihin qaar waxay leeyihin carabta iyo muslimiin iyo ga iyo gaalada innaga gaaladaa noroon carab maxay tahay ay kuleeyihin dariiqo adoo diin akhrisanayo masaajid soo gelayo nasraani dariiqadiis inaad ka fadisho qof muslima wax fiican maaha iyadana waa in laga waantoobaa tan saddexaad waxa ay tahay macna takriib cumuumkiisa inaan fahmno masaajid in la kharaabiyo macaanida ku jirtaa waa caam wax allaale wixii masaajidkaas in ilaahay lagu caabudo keliya ka celinaya dadka waa kharaabin masaajid in la kharaabiyo haddii masaajidka lagu soo diro boqolaal jawaasiis inta lasoo dhexgeliyo keliya uun qof qur-aan ama diin akrinaayo sidii marka looga fogey lahayna ay ka shaqeeyaan iyadana waa takhriib masaajidda la kharibayo qofkii xumaan iyo wax sameynaayo ha laga qabto haddii la rabo dadka muslimka laakiin in masaajidda aslan diin ilaahay lagu akriyo dadka in laga yacni manciyo barnaamijkaan ay soo gelayna waddamada muslimiinta qaarkood qofka dhallinyarada ee shanta salaad masaajidda kusoo dukado waxaa weeyaan lix bilood oo isku xigta inuunan ku tuko karinaa laga yaabaa meelaha marka mabaaxifta iyo mukhaabaraadkaa la geynaa boqolaal su-aalaa la weydiina kullina waxay ka dhalatay ogown masaajidkaas uu kusoo noqnoqonayo ilaahay masaajidiisa in lagu soo noqnoqdo in loo diido dadka maxaa ka dhalanaya marka waa takhriib iyadana qaarkood meelaha qaarkoodna hadduu qofku ku daaha masaajidka oo wardi iyo xoogaa qur-aan akhriskiisu badan yahay maxaad ka samaynaya masaajidka haddii la tukadaa laleeyahay ayib waa xaqiiq jirta waay waxyaabahaasoo dhan marka masaajidii iyo wixii loogu talagalay bay dadka ku kala yay kala teedayaan waana halis aada khatar u ah waay ayb waxaa kaloo takriibka masaajidda ka mid a wixii ilaahay masaajidda u jideeyey waxaan ahayn in lagu sameeyo caqiido baatila ah in lagu faafiyo oo la yidhaha ilaahay keyrkiis in la caabudaa bannaan oo laga qayliyo oo la yidhaahdo yacni ilaahay keyrkii looga yeeranayo masaajidda dhexdeeda waxayna ahayd masaajidda wa ana almasaajida lilaahi falaa tadcuu maca allahi axada wayna sheegeen culimada qaarkood macnahaasoo waxay yidhaahdeen caqaa'idka marka wa qaala almarwaziyu wuxuu yidhi abu xayaan waqaala almarwasiyu qaala waman adlamu liyuclama ana qubxa اlictiqaadi yuurisu takriiba almasaajidi kamaa ana xusna اlictiqaadi yuurisu cimaarata almasaajid caqiidada wanaagsan say masaajidka u camirayso ayaa caqiidada xunna ay u kharibaysaa masaajida marka masaajid qof markuu waqfanaayo ama dhul ou waqfaayo ama ou raba yacni waqaf ou maamulaayo waa inuu ka ilaaliyaa masaajidda ilaahay keyrkiis in lagu lagu caabudo ama caqiido xun laga dhex faafiyo ayb caqiidada inay xun tahay inay fiican tahayna wax qolo walbaa say sheeganaysa ma ahane sida qur-aanka iyo sunnadu sheegayaan laba qofoo isku mid maaha mid dhahayo war ilaahay keliya hala baryo iyo mid dhahayo keyrkiis waa la baryi karaa marnaba isku mid ma noqonayaan qofka caqliga saliim kalena waa fahmi karaa arrintaas ayb waxyaabahaas oo dhan marka waxay ka mid tahay cumuumka laga fahmi karo masaajidda in la kharaabiyo waa qofku marka waxyaabaha waxyaabahaas marka qofka inuu iska ilaaliyo lahum waxay leeyihiin fi dunyaa adduunyada dhexdeeda waxay leeyihiin khizyun dulli iyo hoog ayaa adduunyada dhexdeeda ay ku leeyihiin walahum waxay leeyihiin fi laakhirati aakhirada dhexdeedana cadaabun cadaab cadaabka oo cadiimun aada u weynin badan wlilaahi almashriqu walmagribu faaynamaa tuwalluu fahama wajhu llah walilaahi alla oo keliya unbuu u sugnaaday almashriqu qorax soo bax iyo walmagribu qorax dhac fa aynamaa meel kasta oo tuwalluu aada u jeedisaan ay wujuuhakum wajiyaalkiinna ilayhaa xaggeeda aad u jeedisaan fa thamma meeshaas aada wejiyadiina u jeedisaan wajhullaahi ilaahay wejigiisa ayaa ahaaday ay qiblatullaahi ilaahay qibladiisa ahaatay in allaaha alle waasicun waa mid fadligiisu oo waasic yahay caliimun oo ogaal badan oo waxa uu jidaynayo og waaye allah subxaanahu wa tacaala halkan marka alle wuxuu leeyahay walilaahi alla oo keliya unbaa almashriqu iska leh qoraxda meesha ay ka soo baxdo waalmaqribu qoraxda meesha ay u dhacdo alla un keliya unbaa iska leh marka sababka mashriq iyo maqrib alle inuu leeyahay aayaddan loogu tilmaamay calaaqada aayadaha dambe kuwa hore ku xirani maxay tahay culimmada mufasiriinta waxay leeyihin ibnu jariir dhowr qowl ayuu soo guuriyey sababka aayaddan ay ku timid mid waxa uu yahay uu leeyahay aayaddu waxay ka warramaysaa markii nebiga maka kacbada loo jeediyey ayaa yahuuddii waxay tidhi maa wallaahum can qiblatihim alatii kaanuu calayha qibladii ay awal ku taagnaayeenoo baytalmaqdis bay u jeedeen awal maxaa hadda ka leexiyey oo xaggaaya kacbada geeyey markaasuu alla aayaddan soo dejiyo walilaahi almashriqu waalmaqrib haddii bari loo jeestay haddii galbeed loo jeestay alla isagaa iska leh addoommadiisana isagaa meel allaale meeshuu doono u jeedinayo meeshii uu u jeediyo ayayna ku cibaadaysanayaan oo cibaadadoodu ay ku taagan tahay marka jihooyinka dhan allah iska leh subxaanahu wa tacaala allana xukunka isagaa iska leh meel allaale meeshuu doono u jeedin karaa marka walilaahi almashriq waalmaqrib sababkaasna waa yaa la sheegay sabab labaad culimmadu waxay yidhaahdeen qataada sida uu ku fasiraayo markii hore inta aan kacbada iyo nebiga la dhihin fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam markaad tukanaysid kacbada u jeeso inta aan la dhihin meel allaale meeshay dadku u jeestaan salaadda waa ugu ansaxaysay oo walilaahi almashriqu waalmagribu fa aynamaa tuwalluu sidaas waay haddaad bari u jeesataan iyo haddaad galbeed u jeesataanba meel kasta qiblo allaa jirta markii dambena waa la nasakhay buu leeyahay xukunkaas oo waxaa lagu nasakhay aayadaha imaan doono fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam hadda kadib kacbada un ujeesta alayiri tafsiir labaadna sidaasuu leeyahay aayadda marka wuxuu ka dhigayaa min baabi annaasikhi waalmansuukh oo calaa tafsiiri qataada aayaddu marka waa mansuukh aayadaha gadaal ka imaanayaa nasakhaya marka tafsiir saddexaad ibnu cumar baa aayadda ku fasirayo wuxuu leeyahay sababka ay aayaddan ku timid ama waxa ay ka warramayso waa xaalad gaar ah xaalad gaar ah weeyaanoo wuxuu ku fasiray qofku markuu safar ku jiro salaad eh, sunno ah uu tukanaayo gaadiidka uu saaran yahay ninkaasi meel allaale meeshuu doono inuu u jeesado ayaa u bannaan oo nabigana sal lla ly slam wuxuu yihi kaana rasuulu llahi sal ly slam idaa kaana fi safari wasalla lmaktubata nebigu hadduu safar ku jiro salla almaktuubata calaa daabatihi ama calaa raaxilatihi waxaan ujeedaa salla salaata tadawuci salaada sunaduu tukanayay calaa raaxilatihi buu ku tukanayay xaysu tawajahat bihi meel allaale meeshay ula jeesato marka isaga wuxuu leeyahay ibnu cumar salaada sunnada qofka safarka ku jiro gaadiidka saaran waxaa u bannaan inuu gaadiidkiisa ku tukado korkiisa meel allaale meeshay ula leexleexato walilaahi almashriqu walmagribu sidaas waay macnaheedu nacam xadiidna waa kusoo arooray oo nebigu markuu safar ku jiro sidaasuu samayn jiray oo salaad sunno ana uu tukanayo gaadiid korkiisna uu rabo inuu ku tukada ma ka degi jirin bacdi riwaayaat waxay leeyihiin qibladoo ujeedin jiray marka hore waa ku dhici jiray waa tukan waa xiran jiray meel allaale meeshay ula jeesato ayuu salaadiisa kusii wadan jiray marka macnahaana aayaddu sabab waa u tahay waa la yili saddex macno waa intaan ayb waxaa macnaha soo raaci karo shiddat lkhawf cabsida daran markay jirto la dagaalamaayo ama qofkii aynan suuragal u ahayn sidii la doono inuu u tukado salaatulkhawfka fa in khiftum fa rijaalan aw rukbaanan waa imaan doontaan ayb iyadana isagoo gaadiid saaran isagoon saarnayn isagoo qiblada ujeedo isagoon jeedin si allaale siday u qabato u tukanaa salaada aayaddu marka waxaa la yidhi fawalli wajhakadii amarkii caamka ahaabay waxyaabo ka soo reebtay aayaddan marka wax la nasakhay ma jiraan calaa tafsiir ibni cumar haddii aan ku wadnoodo saddexdaa tafsiir baa ugu muhiimsan aayadda sababka ay ka warramayso ama sababka ay kusoo degtayba fa hama meeshaas wajhullaahi qiblatullaahi ilaahay qibladiisa ah mujaahid aayadda saasuu ku fasiray aayaddanna marka ma ka mid aha aayaadka sifaadka fahama wajhullaahi yacni fulaanun mashaa calaa wajhihi calaa wajhihi wejigiisau ku socday maa hortiisa u socdaa laga wadaa marka meel allaale meeshaad u jeesataan horteeda qibla allaa idinka jirto ayib aayaddaani marka macnahaas marka fahama wajhullaahi qiblatullaahi salafka tafsiirkoodaa laga haya oo alimaam mujaahida sidaa ku fasiray siyaaqa aayaddan hadda macnahaasay ka warramayba ayb laakiin aayadaha imaan doono qur-aanka ku jiro meel kastoo weji alla kusoo aroorto qiblaa laga wadaa macnahanba diidayaba taas aan kusuura aan ku suurtagal ahaynba wayabqaa wajhu rabbika duljalaali haddii qiblo lala aado wax macnaa oo ka soo baxaya mal ayb marka aayaddan iyo aayadaha kale isma laha ayb wejigana dee ilaahay tilmaam buu u yahay rabbigan weji buu leeyahay wejiga makhluuq aan shabahaynin ayb bal xadiidkaaba wuxuu leeyahay hadduu xijaabka alle iska qaado xijaabuhu nuur low kashafa hadduu faydo la axraqad subuxaatu wajhihi mantahaa ilayhi basaruhu yacnii warjigiisa nuurka ka baxaya wuxuu gubayaa meesha uu araggiisu gaaro adduunka o dhan ilaahayd araggiisa waa wada gaarayaa hadduu marka xijaabka iska faydo adduunka o dhan baaba gubanayaba adiga wejigaaga maxaa ku gubanayana wax ku gubanayaa ma jiraan marka wejiga alle iyo weji makhluuq maba isshabihi karaanba ina allaha alle waasicun weeyaan alle mid yacni fadligiisu oo waasic yahay alimaamu dabari wuxuu yihi yasacu khalqahu kullahu ilaahay khalqigiisao dhan buu deeqaa muxuu ku deeqaa bilkifaayati waalifdaali waaljuudi waatadbiir inuu deeq siiyo inuu wax ku fadilo inuu ku filnaado inuu maamulo ilaahay baa ku ayaa yaa yacni waasic ku ah alla waa waasic wuxuu deeqaa khalqigoo dhan wuxuuna ku deeqaa macaanidaas aan tilmaannay inuu wax siiyo inuu kaafiyo ayuu ku deeqaa alle ayb alwaaxidi fii tafsiirihi albasiid waxa uu yidhi alwaasicu sifat ullaahi sifa alla waayo saddex macnayna leedahay buu yidhi annahu waasicun alla subxaanahu watacaala inuu waasic yahay biifdaalihi fadligiisa macnihii hadda ibnu jariir waayo mid labaad wuxuu yahay yuwasicu calaa cibaadihi fii diinihim oo aayaddana munaasab u ah alle waa waasic oo addoommadiisa ayuu wusci iyo fusxa ayuu siinayaa oo diinka xaggiisa uu ka siinayaa ma ku dhibaayo diinka kumana adkaynaayo ilaahay wax ay awoodi karaan oo ka bixi karaan ayuu gaarsiinaya alleh oo uu siinaya rabbi subxaanahu watacaala ayb yuwasicu calaa cibaadihi fii diinihim alla addoommadiisa u waasicinayaa diinkooda dhexdiisa walaa yadaruhum ilaa maa yacjazuuna can adaa'ihi mana u dhibaato gelinaya shay aynan awoodi karinba marka diinku waa la awoodi karaa in lagu dhaqmo <clears throat> waasic macnahana waa ku sheegay macno saddexaadna waxa uu yahay waasicun bicilmihi cilmigiisa waasic ku yahay oo ilaahay subxaanahu watacaala cilmigiisa wax ka maqan ma jiro intaasoo macaani baa ku jirta marka caliimun weeyaan alla midkii cilmi badan <clears throat> waqaaluu ittakhada allaahu waladaa waqaaluu waxay yidhaahdeen ittakhada allaahu alla wuxuu ka yeeshay bacda almawjuudaati waxyaabahan jiro oo jooga qaarkood ayuu waladan ka yeeshay ilmo ayuu ka dhigtay subxaanahu ilaahay baa nasahan nasahnaantiise yacni ey usabixuhu waayo ilaahay waan hufayaa nuqsaaniyo ceebaan ka hufaa bal e lahu lilaahi alla unbuu usugnaaday ilaahay unbaa iska leh maa waxa fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday waalardi dhulka dhexdiisa ahaaday kullun mid kastaa cir iyo dhul ciraryaalo iyo dhul iyo waxa ku dhex jiro qaanituuna kuwa adeecayo waay lahu lilaahi alle allay adeecsan yihiin <clears throat> itakada marka waxaa bannaan in hal mafcuulba laysaga gaabiyo markaana waxay noqonaya bimacnaa sanaca waqaaluu itakada allaahu wuxuu samaystay waay marka waqaaluu waxay yidhaahdeen itakada allaahu alla wuxuu samaystay waladan uu samaystay taqdiirkaaga ma baahna <clears throat> haddaad doontana marka itaqada labadeedii mafcuulaad siinaysaa ka horaad soo qadaraysaa itaqada allaahu wuxuu ka dhigtay bacda almawjuudaati makhluuqaadkan qaarkood ayuu waladan ka dhigtay waqaaluudan ayaa ayaa laga hadlaa ay u laabanaysaa saddex qolo iyaga dhanba yahuud iyo nasaare iyo mushrikiin intaba ile waa la soo sheegay saddexdooda waqaalat ilyahuudu laysat innasaara calaa shayin waqaalat innasaara laysat ilyahuudu calaa shayin wahum yatluuna alkitaab kadalika qaala aladiina laa yaclamuuna saddexdii qole meeshaasaa lagu sheegay saddexdoodana ilaahay welad bay u nisbeeyeen mushrikiintu waxay yidhaahdeen almalaaikatu banaatullaahi nasaaraduna waxay yidhaahdeen ciisa bnullah yahuudduna waxay yidhaahdeen cusayrun ibnullah marka kulli waa loo celi karaa ibnu jariir laakiin isaga wuxuu leeyahay nasaarada unbaa hadda siyaaqu ku socdaayo iyagaa loo jeedaa ciisayna ilaahay welad uga yeeleen wa qaaluu waxay yidhaahdeen ittakhada allaahu alla wuxuu samaystay waladan buu samaystay dhaheen subxaanahu jumladan marka ama ereygan subxaanahu erey weyn walidaalika marka loo jideynaya tasbiixda subxaana rabbiya alcadiim subxaana rabbiya alaclaa marka laleeyahay macno weynay ku fadhisaayo nuqsaan iyo ceeb dhammaanteed ayaan ilaahay ka hufaynaa tasbiixda marka waxaa weeyaan wax allaale ceeb ilaahay lagu sheegay ayaad ilaahay uga fogeyneysaa cibaado weyn waayo marka in ilaahay lagu caabudo tasbiixda sidaa darteed baa subaxdii qofkii boqol aqriya subxaana allahi wabixamdihi galabtiina boqol aqriyo dunuubtiisa ilaahay waa dhaafaa wain kaanat midla zabadi lbaxri macaanida marka in lagu baraarugsanaadaa fiican marka la tasbiixsanaayo laakiin wa bixamdihi marka la leeyahayna <clears throat> ammaan ilaahay baad waxaad ku caabudaysaa inaad ammaanto marka gaaladaani ilaahay wax nuqsaanay ku sheegeen subxaanahu baaba la yidhi marka ilaahay ceeb iyo nuqsaan waa ka hufan yahay ayb masdar weeyaan ficil booskiisa uu naaib ka yahay usabbixuhu ilaahay baan ceeb ka hufayaa ayb bal lahu bal iskabadaa ilaahay subxaanahu watacaala inuu walad yeesho ma lahane lahu lilaahi alla unbuu sugnaaday oo iska leh maa fi samaawaati waalardi calaaqada marka waxay tahay haddii ilaahay dhul iyo cir iyo waxa ku dhex jiraba asaga uu leeyahay ilmo uma baahno leanna waalidku ilmihiisa isaga iskama laha qeyb isaga kasoo go-day waaye laakiin waalidku ilmaha isaga iskama lahanoo ma milkinin wax gacanta uu isaga ku dhigayo milkiyey ilmihiisa mama milkiyo waalidku marka meeshaa mar haddii ilaahay koonka oo dhanba isaga uu leeyahay inay ilmo u noqdaan suurtagal maaha marka ayb marka meel ilaahay lagu caynaya marka oo waxaan ilaahay uu iska hufayo subxaanahu uu leeyahay meel ilaahay marka sidaa loogu caynayo waxaan rabbi uu iskaga iska hufaayo in la dhiso la kaalmeeyo lagu taageero waa qalad dad waxaad arkay dhahaya kaniisadaha dhulka muslimiinta in laga dhiso dhib ma laha waayo iyagaba dhulkooda masaajiday ka dhisaan meel ilaahay lagu caayo iyo meel ilaahay lagu weyneeyo ninka iskaga qiyaas qaadanayo iimaan iyo towxiid muu fahamsan yahay qofkaan waxba ma garanayo xaqiiqdu waxay tahay kaniisaduhu ilaahay waa lagu caayaa leanna ciisa bnullaahi baa lagu dhahaa masaajidana ilaaha lagu weynaya allahu akbartaa ka yeereysa labadaas marka inaad isaga qiyaas qaadato aaday qalad u tahay waxaa dareemaya markaa dadka muslimiinta fahamkoodu intaa la egyahay cadowgooda ma ka guuleysan karaan abadan waayo dadka cadowgooda ka guuleysan kara waa dad diintooda xaqiiqadeeda fahamsan kullun mid kastaa samaawaha ciraryaalo iyo dhul qaanituuna kuwa adeecaya waa lahu lilaahi ilaahay adeecaya badiicu الsamaawaati wاlardi waidaa qadaa amra fainamaa yaquulu lahu kun fayakuun badiicu samaawaati huwa alle badiicu samaawaati samaa mubdicu samaawaati samaawaadka midkii amaamuday oo bilaabay waa isagoon meel ka fiirsanin waalardi dhulka allihii bilaabay abuuristiisa oon meel isagoon ka fiirsanin bilaabay wa idaa haddii qadaa alla uu xukumo amran arin haddii alla uu xukumaayo wa idaa haddii qadaa uu xukumaayo alleh amran arin <coughs> fa inamaa yaquulu wuxuu dhahayaa alle lahu litakwiinihi ahaysiintiisa darteed alla wuxuu u dhahayaa kun ahaw fa yakuunu fa huwa shaygii yakuunu waa ahaanayaa markaas badiicu samaawaati marka faciil bimacnaa mufcil waaye sida aliim bimacnaa mu'lim uu u yahay marka waana khabaroo mubtadaa loo soo qadarayaa badiicu samaawaati huwa alle badiicu samaawaati mubdicu samaawaati ciraryaalo midka bilaabay oon meel u ka fiirsaday aynan jirin ayb <clears throat> mubdic marka waxaa la yidhaahdaa axadka wax bilaabo isagoo meel uu ka fiirsaday aan jirin kaasaa marka waxaa la yidhaha mubdic walidalika alxaafid ibnu kathiir wuxuu yidhi lafdigaanay marka bidcadu ka timid waayo ninka bidcada sameynaayo waxa uu sameynaayo waa wuxuu isagu bilowday oon looga horreynin walidalika marka ibnu kahiir wuxuu yidhi walbidcatu calaa qismayni aayaddan bidcada laba qaybood waayo taaratan takuunu waxay noqona mar waxay noqotaa bidcatan sharciya bidco oo macnaha sharciga sharci ahaan bidco maxaa la yidhaahdaa saas iyo saas markay bidca sharciya ay tahay sharciyada kama wadna waa bannaan tahay ama waa la jideeyaa maaha ee afgaradka sharcigu ou bidcada u yaqaano saasay mar ku timaadaa ka qowlihi ou shaaricu yidhi faina kula muxdathati bidca wa kula bidcati dalaala uu yidhi middaas ma qeybsanta marka kulligeed waa wada baadi wa taaratan marna takuunu waxay noqonaysaa bidcatan lugawiya bidcadu mararka qaar waxay noqonaya bidco lugawi ah luqa ahaan ka qowli amiiri اlmu'miniina cumar radia allahu canhu uu yidhi can jamcihi iyaahum calaa salaati taraawiixi markuu jamciyey wastimraarihim iyo yani iyo daa'imidda ay daa'imeen iyagoo jamaaco u dukanayo nicmat lbidcatu haadihi marka nicmat lbidcatu haadihi ninka u daliishanaya bidca oo isdilaaxa sharciga u daliishanaya waa qaldan yahay soomaa waayo middaas cumar marka waa bidco xagga luqaday bidco ka tahay amaa sharciga kama ahan bidco nebigaaba habeen iyo laba habeen ama saddex habeenuu sameeyey oo uu oo soonka ka mid a ah jamaaco lala dukaday ayb anaa macnihii luqada aya ayuu ka hadlayaa waxaana ku tusaayo bacdi riwaayaat baa waxaa soo aroortay ibnu dabaqaat ibni sacad ku sugan lain kaanat hadihi bidcatan fala nicmat اlbidcatu hiya cumar wuxuu yidhi haddayba tan bidca tahay bidcaaba fiican marka ma ahan waayo soo maahan marka wax macaanidaas marka ayaa ku jirto halkan marka uu ku keenay ayib waidaa haddii qadaa uu xukumaayo alle amran arrin hadduu xukumaayo fa inamaa wax kale ma ahane yaquulu wuxuu dhahayaa lahu lahudan marka litakwiinihi in loo qadaro amarkaas inuu ahaado inuu ahaysiiyo darteed ayuu wuxuu u dhahayaa alle kun ahaw fayakuunu fahuwa yakuunu waa ahaanayaa arrinkii marka halkan marka tafsiir fiican uu ka bixiyey alimaamu lbaqawi oo wuxuu yidhi fain qiila haddii la dhaho kayfa qaala fa fainamaa yaquulu lahu kun fayakuun walmacduumu laa yuqaatabu arrinkii amarka alla ou doonay maba jiraba weli shay aan jirin sidee ilaahay ula khidaabaa oo u dhahayaa kun haddii sidaa la keeno su aashaasi qaala bnu lambari wuxuu yihi macnaahu fainamaa yaquulu lahu ey liajli takwiinihi shayga inuu ahaysiiyo darteed waayo wuxuu ilaahay u dhahayo kun ee shayga maahan in lala hadlaayo shayga maba la abuurinba weli markaas moogta ayb laamku marka waa tacliil macnihiisu markaas facalaa hada dahaba macna alkhitaabi waa baxa markaas waqiila waxaa kaloo lagu jawaabay huwa wain kaana macduuman in kastoo shayga uunan joogin walaakinahu lamaa qudira wujuud wujuuduhu markii la qadaray joogitaanki jiritaankiisa markuu ilaahayba qadaray wahuwa kaa-inun oo una ahaanaya laa maxaalata shaki la-aan ila ilaaha qadaraaya ma og kaana wuxuu ahaaday kalmawjuudi wax joogoo kaleu noqday fasaxa alkhitaabu marka in lala khitaabaa waa ansaxay markaas shaygan inuu ahaanayo mar haddiiba la hubo maadaama ilaahayba uu qadaraayo qadarkiisa uu ku qoray mar haddii inuu ahaanayo laam xaalata ay tahay wax jiroo kalaa loola khidaabayaa marka laamku markaa m fa inamaa yaquulu lahu shaygiibuu u oranayaa marka shaygiibaa marka in lala khidaabo oo kun la yidhaaha markaa waa suubanaane labadaa tafsiir baa meeshaas marka ku jira labadaas macnaa ku jira fa yakuunu iyada marka waxay noqonaya fahuwa huwa yakuunu saasayna quraadu u badan yihiin fa yakuunu ibnu caamira isaga wuxuu aqriyey fayakuuna fayakuuna marka ibnu caamir marka uu akriyey maxay noqonay marka jawaabay marka amarka u noqonay jawaablamri kunta jawaabteeda ibnu caiya isaga halkaa wuxuu yidhi fayakuuna qiraa'adeeda laxni buuba ku sheegay waa laxnina ma aha waayo ibnu caamir quraada sabca wuxuu ka mid yahay toddobada ayuu ka mid yahay mutawaatirkana ah weliba tobanka ee mutawaatirka ah yuu isagu markaa yani mid ka yahay bal toddobaduba ku jiraa waana muqriu shaam qiraa'adiisa marka ma la dhihi kara laxni markay noqoto luqada carabigana ibnu caamir carabi asiilou ahaa marka isagoo carabi asiila haddana yacni qira'a ahaana uu usoo guuriyey wax laxni lagu sheegaa ma aha waayahay waqaala aladiina laa yaclamuuna lowlaa yukallimuna allahu aw taأtiina aaya waqaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen laa yaclamuuna aan waxba garanayn laa yaclamuuna aan ogeyn ey shay-an waxba aan ogeyn waxay yidhaahdeen lowlaa yukallimuna allaahu hal laa yukalimuna allaahu ilaahay maunala hadlo ow amase sida si cad mau noola hadlo siduu nabiyullaahi muuse ula hadloo kale ow ta'tiinaa maynoo timaado aayatun aayatan aayatun aayad maynoo timaado kadalika kaagaas oo kale yaa qaala aladiina kuwii ay yidhaahdeen min qablihim iyaga ka horreeyey midla qowlihim qowlkoodoo kale ay yidhaahdeen ka beddel tashaabahad waxaa isshabahday quluubuhum quluubtoodaa isu ekaatay maxay iskaga ekaatay madax adayga macrifo la-aanta aynan garanaynin rabbi cadamadiisa jur-ada iyo dhiiranaanta ay ku dhiiran yihiin ambiyada ilaahay kaasay marka iska shabaheen qad xaqiiqe ahee bayannaa waan caddaynay alaayaati aayadihii baan caddaynay liqowmin qolaan u caddaynay yuuqinuuna yaqiininayaan qoladaan marka waqaala aladiina laa yaclamuuna yaa loo jeedaa marka ibnu cabaas wuxuu leeyahy yahuuddaa laga wadaa ayb mujaahidna wuxuu yihi nasaarada qataadana wuxuu yihi mushriku alcarab ayb intaba marka waa ku suuragal oo tafsiir iska tanawucu iska noqona ikhtilaaf tanawuc wa qaala aladiina qora-ada saasay akriyeen badankood macadda yani ibnu caamir ibnu caamir isaga halkan qaala aladiinu akriyay waawdii waa ka tegay oo qaala aladiina laa yaclamuunu akriya isaga marka waana de marka qira'a mutawaatira saan sheegayna oo shuruudii tawaaturka qiraa'o lagu aqbalayay waa waa buuxisay wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen laa yaclamuuna laa yaclamuuna macmuulkeeda waa la gooyey xudifa litacmiim waxaa loo gooyey marka tacmiim dartiis oo maxay ka dhigan tahay wax ay garanayaanba male waayo marka dad wax ogba ma aha meeshaas marka taw waxaa ku jira marka aad ayaa marka taxqiir iyo liidid aad baa loo liiday wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen laa yaclamuuna aan ogeyn maxaynan ogeynna waxba maba ogaba nacam xataa hadday wax yaqaanaan maadaama aynan camalkeedii iyo hoggaansankeedii laga laga waayey kaanahum laa yaclamuuna waxay yidhaahdeen lowlaa yukallimuna allahu hal laa yukallimuna allahu ilaahay maunala hadlo lowlaa bimacnaa hallaa waay sida badan qur-aanka saasay ku timaadaa marmarna marka yacni xarfu imtinaaci eh, waaa waxay ku timaadaa eh, imtinaaci waxbay keentaan hadda marka hallaa lowlaa yukalimuna allahu hallaa yukalimuna allahu ilaahay maunala hadlo sidii muuse uu ula hadlay ma anaga alla noola hadlo ow amase ta'tiinaa maynoo timaado aayatun mucjizo maynoo imaado sidaasay dhaheen kadalika kaagaas oo kalea qaala aladiina kuwii ay yidhaahdeen min qablihim iyaga ka horreeyey midla qowlihim qowlkoodoo kaley dhaheen warkoodoo kale ayay yidhaahdeen yacnii kuwan kuwii ka horreeyeyna sidoo kaley u hadleen tashaabahad <clears throat> way isu ekaatay quluubuhum quluubtooda isu ekaatay maxay iskaga ekaatayna fii tamarudihim cala allaahi madax adeegooda ilaahay ay ku madaxadeegayaan wa qilati macrifatihim aqoon yaridooda bicadamatihi ilaahay weynaantiisa aqoonta ay u leeyihiin inay yar tahay wa jur'atihim calaa ambiyaa'ihi iyo dhiiranaanta ay nebiyaalka alla ku dhiiran yihiin ayb marka iyaga qulubtooda isu ego shaydaankana waa ka siman yihiin waxay hadda isu dardaarmeen ma ahan laakiin iyaga quluubtooda maadaama ay isshabaahday isku waxaa ka yimid marka qad xaqiiqa ahe bayannaa waan caddaynay al aayaati aayadihii baan caddaynay liqowmin baan u caddaynay qolo yuuqinuuna yaqiininayaan dad wax yaqiininayaan aayaadka u caddaynay innaa arsalnaaka bilxaqi inaa anagu arsalnaaka <clears throat> waanu ku dirnay bilxaqi multabisan xaal aad ku dheehan tahay bilxaqi adoo xaq ku dheehan mulaabasay ba-da keeni marka multabisan bilxaqi adoo xaq ku dheehanaan ku dirnay bashiiran xaal aad tahay mid bishaaraynayo oo qofkii ku adeeca aada u bishaaraynayso wanadiiran xaal aad tahay ku digaayo qofkii xumaan sameeya aada u digaysid walaa tus'alu lagu su-aali maayo can asxaabi ljaxiimi jaxiimada dadkeeda adiga waxba lagaa weydiin maayo inamaa calayka albalaagu adiga waxaa lagaa rabaa inaad un dadka soo gaarsiisid xaqa dadka naarta gelaya iyo adiga lagu su-aali maayo taas gaarsii un bis walaa tus'alu can asxaabi iljaxiimina waa la akriyey naafic wuxuu akriyey isaga walaa tas'al can asxaabi iljaxiim walaa tas'al marka la akriyana macnuhu wuxuu noqonayaa waa nahyi laada walaa tas'al ha su-aalin can asxaabi iljaxiimi asxaabu ljaxiim waxba haka su-aalin xaggooda faraha ka qaad walan tardaa canka alyahuudu wala walanasaaraa xataa tatabica millatahum mar haddii ilaahay xaasidnimadooda cadowtooyadooda waxaasoo dhan uka uu ka hadlay ambiyada ilaahay siday u xaqirayaan muqadasaadkii iyo masaajiddii siday u quursanayaan ficil xun iyo qowl xun marku markuu rabbi ka sheegay ayaa haddana mu'miniintii baa waxaa quus laga gelinaa nimankaa raalli ahaanshadooda inay sugaan haba sugiinaa la leeyahay alla marka wuxuu leeyahy walan tardaa kaama raalli noqon doonto oo ma kaa raalli noqonayso canka adiga xaggaaga alyahuudu yahuud kaa raalli noqon mayso xaggaaga ka raalli noqonka walan nasaaraa nasaaradiina raalli noqon mayso xaggaaga ka raalli noqon mayso xataa intii tatabica aada raacdo millatahum iyaga diintooda ilaa aada ka raacdo marka adiga oo nebi moxameda inaad diintooda raacdaa waa mustaxiil ayagu inay raalli kaa noqdaanna waa mustaxiil waay macnaha halkaa marka fiiri waxa la ysku xiraaya ilaa khitaabku nebiga ku wajahan yahay ugu horaan ugu horeynba marka culimadu waxay yidhaahdeen maa culliqa bimustaxiilin fa huwa mustaxiilun shaygii mustaxiil lagu xiro isagana waa mustaxiil ama nebi moxamed diinta nasaare iyo yahuud ou raaca waa maya waa mustaxiil raalli ahaanshadooduna waa mustaxiil inay ka raalli noqdaan macnaha marka meesha ku jiraa sidaas ayb de waqa waaqica laftiisuna markhaatiyu ka noqonayo leanna qur-aanku waa sidqi wuxuu ka warramayo waaqiciina marka waa daboola si kasta haddaad waxyaaba badan badan badan yacni tanaasul loogu muujiyo haddana inta dhiman unbay xagxaganayaan inta dhiman unbay haddana qaadanayaan walan tardaa ma raalli noqonayso canka adiga xaggaaga alyahuudu yahuud kaa raalli xaggaaga ka raalli noqon mayso walan nasaaraana ka xaggaaga ka raalli noqon mayso kaa raalli noqon maayaan xataa intii jeer tatabica aad raacdo millatahum diintooda mana raacaysid adiga qul waxaad tiraahdaa ina hudallaahi ilaahay hanuunkiisa huwa isaga unbaa alhudaa hanuunka dhabta ahba kaasaa ah alhudaa marka asha la geliyey waa mucarafun bial maxay marka macno ahaan keenaysaa xasri tufiidu lxasra ayb marka qul ina hudallaahi ilaahay hanuunkiisa oo adiga oo alla ku siiyey oo dadkana ugu yeeraysid huwa isaga unbaa alhudaa hanuunka dhabta ah isagaaba ah hanuun isaga unbaa ah wax kaloo hanuuna ah ma jiraan fiiri marka qul ina huda llahi huwadan waa damiiru lfasli damiirulfasliga laftiisu marka waxaa ku jira xasri macno xasri u keena ashaanina xasri bay keenay marka hanuun aan ahayn kii alle maba jiraba qofkii raadiyana isaga unbaa lu go aya hanuunku waa kii alla un bes kan allana marka waa maxay midka ambiyadiisa kusoo dejiyey oo nabiy llaahi maxamed oo wado sal sl waxaadna dareemaysaa yahuudda iyo nasaaradu inaynan raalli marnaba noqonaynin oo mu'miniinta aynan ka raalli noqonaynin waxaa ku tusayo rasuulkii oo inta <clears throat> kun sano ka badan yacnii saddex afar iyo toban qarni mootan yani ama yacnii quruun kun sano ka badan mootan ayay ilal aana ay necab yihiin oo ay qaar masawirada masawiro ku caayo iyo kuwa dariiqadii nebiga la yimid wax ka sheego qur-aankii iyo sunnadii nebiga inay wax ka sheegaan cadaaladdiisii inay ka hadlaan innagaa idinka annagaa ka fiicnayn inay yidhaahdaan inay ku tilmaamaan cusuur mugdi ah oo ay yidhaahdaan cusuurtii mugdiga maa loo laabanaa waqtigii nebi maxamed ayna ka hadlaayeen asxaabtiisa oo ay leeyiin xilli gacan la gooyo iyo nin zinaystay la rajmiye iyo waxaas waa casruuljaahili waaye inay yidhaahdaan waxaas oo dhan waxay ku tusaayaan walan tardaa canka alyahuudu tan waay marka haddii nebigii ilaahay cid ka fiican miyaa la arkayaa maya isagii hadduu ka faka waayey haddaad adiga si kasta u fiicnaato ma ka baxsanaysid raallina kaa noqon maaya walain itabacta ahwaa'ahum markaa wala wallaahi laamka laamulqasam ka dhig wala wallaahi in itabacta haddaad raacdo <clears throat> ahwaa'ahum yahuud iyo nasaaro ah nafsadoodu waxay nufuustoodu waxa ay jeceshahay dooqooda haddaad raacdo bacda aladii kii ka gadaale jaa-aka kuu yimid adiga min alcilmi xaal uu yahay cilmiga maa laka jawaabtii waa tana maa laka kuuma sugnaanin adiga min allaahi alle xaggiisa min weliyin ay weliyin ku maamulo oo adiga arrinkaaga yacni kumaam mid ku maamulaya kuuma sugnaanayo walaa nasiirin mid kuu hiiliyana yani kuu sugnaan maayo ma helaysid mid kuu gargaaro marka ayib <clears throat> markii hore waxaa la yidhi xataa tatabica millatahum diinaa la sheegay marka dambena ahwaa waayo diintooda waa ahwaa'dooda wax kale ma ah wala wallaahi laamkan marka laamulqasamka muxuu rabaa jawaab qasamku jawaabuu rabaa inta shardiyadaana jawaabay rabtaa labadaba marka maa laka min allaahi min weliyin walaa nasiirinaa jawaab u ah <clears throat> wala wallaahi in itabacta haddaad raacdo ahwaahum dooqooda haddaad raacdo ahwaa'du waa dooqa waxay naftoodu jeceshahay <clears throat> waxaasaa ilaa iyaga diin u ahee haddaad raacdo bacda aladii kii ka gadaale kii kadib jaaka adiga kuu yimid min alcilmi xaal uu cilmigana yahay haddaad raacdo maa laka kuuma sugnaanin adiga min allaahi alla xaggiisa min weliyin kuku maamulo arrinkaaga maamulo walaa nasiirin iyo mid ku hiiliyo midna meeshaan marka culimada waxay ka qaateen oo yidhaahdeen waxaa laga qaadanaya anahu laa yajuusu lwaciidu ilaa bacda almacdirati awalan waciid iyo cuquuba ma banaano inay timaado ilaa cudurdaar markuu waa inuu ka horeeya cudurdaar marka wax cudurdaarka meesha ka saara waa in la helaa macnaha waa maxay xujada qofka waa inu waa inay gaartaa qofku markii risaaladu ay soo gaarto oo cilmigii uu soo gaaro xujadii ay korkiisa qaa'im ku noqoto <clears throat> markaasaa ciqaab iyo waciid iyo markaasuu imaana waayo ilaahay wuxuu leeyahay bacda aladii jaa-aka min alcilmi markaasay ciqaabtu imaanay qof marka aan waxyiba u imaanin maya wamaa kaana allahu liyudila qowma bacda id hadaahum xataa yubayina lahum maa yattaquun wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcaa rasuula waa badan tahay marka <clears throat> ayb aladiina aataynaahum lkitaaba yatluunahu xaqa tilaawatihi aladiina kuwa aataynaa aanu siinay hum iyaga alkitaaba kitaabka aan siinay yatluuna akrinayaan hu kitaabka kuwa akrinayo xaqa tilaawatihi akrintiisa dhabnimadeeda ulaa-ika kuwaadaas khabarkii ka dhig waa fiicantaas ulaa-ika kuwaadaas yu'minuuna way rumaynayaan bihi bilkitaabi kitaabkii bay rumaynayaan fa ulaa'ika waman axadkii yakfur ku kufriyo bihi bilkitaabi kitaabka qofkii ku kufriyo diido fa ulaa'ika kuwaadaa hum iyaga unbaa alkhaasiruuna kuwa khasaaray ah aladiina waa mubtada waay khabar maxaa looga dhigaya yatluunahu waa looga dhigi karaa ulaaikana waa looga dhigi karaa oo yatluuna inaad ka bedeshid aataynaahum intaad ka bedeshid ayb aladiina kuwa aataynaa aan siinay hum iyaga alkitaaba aan siinay yahuud iyo nasaarahu ayb yatluuna akri raacayaan yatluuna laba macnaa ku jirta akrinayaan ama yatluuna ay yatabicuunahu raacaya waa kitaabka kuwa kuwa aan kitaabka siinay oo haddana raacayo xaqa tilaawatihi raacitaankiisa dhabnimadeeda raacaayo ulaa-ika kuwaadaas yu'minuuna bihi kitaabka way rumaynayaan qur-aankan way rumaynayaan ayb saa waa la dhihi karaa waxaa kaloo la dhihi karaa aladiina aataynaahum lkitaaba yatluuna way raacayaan hu kitaabka ay raacayaan xaqa tilaawatihi raacitaankiisa dhabnimadeeda ulaa'ika kuwaadaas jumlo iska cusubba ka dhiga yu'minuuna waa rumaynayaan bihi bilkitaabi bay rumaynayaan waman axadkii yakfur ku kufriyay bihi bilkitaabi kitaabka fa ulaa'ika kuwaadaa hum iyagunbaa alkhaasiruuna kuwa khasaaray ah yaa banii israa'iila reer bani israa'iilow udkuruu sheega oo xusa nicmatii aniga nicmadeyda xusa yacnii nicmooyinkaygay ka dhigan tahay annakiratu idaa yani mufradka idaa udiifa cumuumu iska faa'iideynana udkuruu xusa oo sheeg sheega nicmatii nicmooyinkayga xusa ayay ka dhigan tahay allatii nicmada oo ancamtu aan nicmeeyey calaykum idinka korkiina aan ku nicmeeyey wa annii aniga xusa fadaltukum inaan idin dheeraad siiyey oon idin fadilay cala alcaalamiina caalamiinta korkooda aan idinka fadilay caalamiintaasna waa soo macnaynay oo caalamii zamaanihim waqtigooda dadkii joogay baa iyaga loo roonaaday waa laga fadilay waayo ambiyo badanaa ka soo baxay wataquu ka dhowrsada oo ka cabsada yowman maalin maalinka oo laa tajzii aynan gudaynin nafsun naf can nafsin naf kale xaggeeda shay-an aynan ka gudaynin walaa yuqbalu aan la aqbalaynin minhaa nafsaddii xaggeeda cadlun aan laga aqbalaynin furasho walaa tanfacu aynan anfacaynin oo ma anfacayso haa nafsadii shafaacatunna aynan anfacaynin ergeyn nafsad yani ergeynna aysan anfacayninoo waayo qofku hadduu gaalnimo ku dhinto wax shafaacaa ma helaayo walaa hum mana ahaanin iyaga yunsaruuna aan loo gargaaraynin oona loo gargaaraynin maalinka sidaa ah ka cabsada labadan aayadoodna nadiiruhaa ayaa noo soo hormartay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabihi